bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala baabun alfaacilu marfuucu ka qaama zaydu wmaata camru wlaa yataأharu caamiluhu canhu wlaa talxaqhu calaamatu tahniyati walaa jamcin bal yuqaalu qaama rajulaani wa rijaalu wa nisaaءu kama yuqaalu qaama rajulu ilaa aakhirih inta waxaan ka gelaynaa faacilkii markii aan mubtada kasoo ka baxnay mubtada iyo khabarkiisa iyo nawaasikhdii mubtada oo lixda baab ahayd markii aan soo dhamaynay naasaba an yudkara maca bacda dalika alfaacil liannahu mubtadaha iyo faacilka waxay kamid yihiin kalaamka carabiga kuwa ugu muhiimsanoo cumdadooda ah bay ka mid yihiin walidaalika way isku khilaafeen ayuhumaa awlaa ama ayaga yaa yaa horeeyo labadooda cumdaba ha ahaadeene mubtada maa horeeyo mase faacil baa horeeyo yaa laysku khilaafsan yahay oo yacni muhim ku ah cumdanimada mahmaa yakun min amrin labadooda waa laba cumdo a marka in midkood hadii la sheega midka kale lagu xijiyo muhim waa marka sidaas buu musanifka hadda ku wadaa marfuucaadna waa wada yihiin oo bictibaari marfuucaadna munaasib isku yihin laisku xijiyo biictibaari alahmiyana waa munaasibay yihiin in laisku xijiyo marka hadda faacilkii tacriif ou leeyahay tacriifkiisi shaarixa oo musanifka naftigiisa ayaa sharaxa markuu galay faacil uu tacriifi doonaa marka laa macnaa inaan isku mashquulino inaan tacriif kale oo bijaanibi dalika tacriif wahuwa tacriifka uu sheegayna waxa weyaan waa mid maanic oo jaamica in lagu kaaftoomo yaa fiican marka inta axkaamtiisu ka galo wuxuu ku yiri alfaacilu marfuucun faacilkii waa godan yahay ka qaama zaydun zayd baa istaagay bimacnaa sawaaءun kaana alficlu waqaca min alfaacili ka qaama zaydun wa maata camrun aw waqaca calayh hadda fiiri mawdnimada waxaad adiga samaysay ma ah haddaa tiraa daraba zaydun caliyan zaydkii waxaa weeye darbigaas uu ka dhacay bimacnaa almuxdithu lilficli waa waa faacilki sida badan saasuu noqdaa laakiin marka qaarkeed waxa weeyaan ficilki qofkii asiga ma samaynay laakin yaqacu caleyhi alficlu sidaas oo kale haddii la yihahdo waqaca caliyun yaa dhacay ninkii dhacay ficil ma samaynin laakiin ficilkiyaa ku dul dhacay wa maata camrun marka saas waa bimacnaa ana almowta qaama bihi sidaasaa loo jeeda ayib walaa yataakharu caamiluhu faacilka caamilkiisa faacilka midka gota caamil u ah haddaad tiraahda qaama zaydun zaydkaas waa faacil caamilkiisa aladii axdatha arafca fi lfaacili huwa qaama caamilka kaasaa lagu magacaabaa marka walaa yataakharu caamiluhu canhu ay can ilfaacili marka qaama zaydan bimacnaa faacilkii yaa adib maro oo caamilki yaa hormaro qaama zaydun baa laleeyahay laakiin ma banaana in la yidhaahdo zaydun qaama zaydun qaama in la yidhaahdo ma banaana cala ictibaari ana zayd huwa faacil inuu yahay laakiin haddii saas xataa ay dhacdo zaydun qaama la yihah ku tahay laakiin ma ah inuu zaydka faacil yahay faacilka damiir mustatir huwa yacuudu ilaa zayd saasay noqonaysa walaa talxaquhu caamilki ma gasho oo ma haleesho calaamatu tathniyatin walaa jamcin faacilka caamilkiisa hadda laga hadlou haya walaa talxaquhu faacilki caamilkiisi ma ma gasho oo ma haleesho calaamatu tathniyatin tahniyada calaamadeeda walaa jamcin bal yuqaalu waxaa la yidhahdaa qaama rajulaani faacilkiioo tathniyaoo rajulaani ah yaa ficilkiina mufrad u iska yahay qaama lama dhihin qaamaa lama dhihin wa rijaalun qaama rijaalun asoo jamci ou yahay faacilkii jamac ou yahay ficilkii oo caamilkaa ah, calaamatu jamc lama haleeshiino lama dhihin qaamuu rijaalun lama dhihin wa nisaaun qaamat nisaaun ama qaama nisaaun intaba waa banaan tahay lama dhihin qumna nisaaun lama dhihin kamaa yuqaalu sida la yidhaahdoo kale qaama rajulun sidii mufradki ou yahay markuu faacilkiisa mufrad ou yahay you ficilki iska ahaanaya markuu faacilkiisa tathniye yahay markuu jamac yahay markuu jamc nisaa yahayba wa shada waxaa shaad noqday oo qaacidadii ka baxay qowluhu salى اllahu alayh wasalam yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikaة biاlleyli yatacaaqabuuna waxaa isku kiin cirbinaya fiikum dhexdiina malaa'ikaة biاlleyli wa malaa'ikaة bالnahaari macnaha waxaa weeyaan qofka malaa'iga tobanka afar iyo labaatanka saac ayaa isku dib marayso mid baa salaadii sabax imaanayso way la jiraysaa ilaa laga gaaro waktigaas waktigiisa kale kuwa kale haddana uu imaanay kuwii asigii ka tegay way baxayaan ilaahay bay warbixin u aadayaan wahuwa aclamu bihi minhum asigoo ilaahay ka og you le addoonkaygii maxaad ugu tagteen markaasuu taraknaahum wahum yusalluun wa ataynaahum wahum yusalluun dadka fiican waay waxaa caqli xumo ah nin intaasoo warbixin toban malaa'ig ay mutafariq u tahay maanta inay wax ka qorto haddana iska war la oo dee meelaha iska joogo oon diin iyo ilaahay dartiis waxba u qabanaynin waa la yaab bay leedahay marka fiiri yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu billeyli hadda faacilkii malaa'ig waay ficilkii wuxuu ahaa in sidiisa yatacaaqabu fiikum malaa'ikatu in la yihahdo xadiidka saxiix fi lbukhaari yatacaaqabu in la yihah bay ahayd oo ficilkaas mufrada u ahaado bisarfi nadari can faacilihi markaasaa waxaa hadda dhacday in ficilkii la haleeshiyey calaamatuljamci yatacaaqabuuna oo waawdi ay wadato waxaa waawda loo geli lianna faacilahu oo malaa'igada jamac ah marka taas waxa weyaan qaacidada way ka baxsan tahay marka waxaa le see laysku keeni karaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wa hwa afsaxu man nataqa bidaad nabigaasaa ugu fasiixsan asigaaba sheegay jumica wakhtusira liya alkalaam uu nabigii caleyhi salaatu wasalaam marka in wax shaada ku hadlaysay u imaan kartaa laba ictibaar midkood ay noqonaysaa alictibaaru alawal xadiidka nebigu waxaanu ognahay ru'ya bilmacna nebiga inuu macnihii uu sheegay ninka raawiga yucabir bialfaadin min cindihi oo marka qawaacidda uusan u fiirinin waa suuragal waay oo marka ay tahay yatacaaqabuunadaas oo shaadka noqotay bictibaari ana araawi huwa aladii gayara lafda waana banaan tahay qowlka saxiixa riwaayat alxadiid bilmacnaa haddii shuruudii laga rabay ay buuxiso walidaalika kathiiru min anaxwiyiina tawaqafuu fi lاxtijaaji bilxadiidi liana mucdamahu ruwiya bilmacnaa sidaasay yidhaahdeen bal waxaa laga yaabaa dad badan oo acaajim ah inay ka qayb galeen xadiidkii nebiga in lasoo guuriyo marka cilada keentay in xadiidka la xujayso waayo saas waa laakiin ma aha nebiga luqadiisa xujo ma aha nebiga imrailqays iyo zuhayr ibn abi sulma waa ka luqa sareeya nabiga caleyh salaatu wasalaam shaki kama joogto laakiin xadiidkiisa lafdigiisi siduu u yiriyey maa loo soo guuriyey mase kulu adda almacnaa bilafdi min cindihi labadaasaa waxay u baahan tahay in lakala xaqiijo ayib sidaas waxaa la mid eh aw mukhrijiyahum aw mukhrijiyahum eh, lafdigaas waraqat bnu nawfal markii nabiga waxyiga uu ku bilaabanay iyo markuu habeenankii uu qaaru xira uu nebiga aadi jiray markuu soo laabtay marka malagyaa u yimiday waa argagaxay khadiija arinta u sheegay khadiija waxay u sheegtay warqat ibni nawfal oo ahaa nin cilmigii hore oo kutubtii hore soo degi jirta wax ka yaqaano markaasay tiri wiilkan oo aad adeerka u tahay bal warayso say xaalkiisa u yahay wax badan aan ku aragnay wixii markuu u sheegay ou yiri midkaan naamuus waa midkii khayrwadiga khayrka midkii wadi jira waay oo nabi muuse u yimid waxyigii nabi muuse u yimid oo kale u yimiday markaasuu wuxuu ku shallay laytanii akuunu macaka id yukhrijuka qowmuka yuu yiri maalintaas haddii cumrigayga uu gaari lahay markii qoomkaada kula dagaalami doonaan dacwada aad wadid awgeed haddaan maalinkaas aan kula joogi lahay ansurka nasran muazaran buu yiri nebigaa la yaab wuxuu iri awaa mukhrijiyahum ma kuwa bixinaa bay noqon doonaan buu yiri markaasuu iri nacam liannahu lam yaati axadu bimithli maa atayta bihi ilaa cuudiya waxaad la timid oo kale wax la yimid ma jiraan ilaa waa lala dagaalamaa markaasaa waxaa la yidhi maxalu shaahidka hadda xadiidka sharaxeeda ma joogne laakiin awa mukhrijiyahum ya-daas markii la shiday yaa waxay daliil u tahay asalkeeda awa mukhrijuuna lii hum saasay ahayd asalkeedii laamti takfiifa loo xadfay awa mukhrijuuya ay noqotay mukhrijkaas waa isim faacil faacilkiisana hum oo jamaca waay waxay ahayd ina mukhrijii la yidhaahdo awa mukhrijii hum kuwa bixinaya miya in lay noqoto marka shidiitaankan waxay ka timid awa mukhrijuuya hum yadi iyo waawdi yaa kulmay wa sabaqa axaduhumaa bisukuuni faudqima axaduhumaa fi laakhari faqulibat ilwaawu yaaan awa mukhrijiyahum marka humti oo faacilki ah oo isimkaa faacil mukhriji faacil u ah yaa haddana isimkii faacil waxaa la geliya calaamo oo tusinayso inuu faacilka humta jamac yahay oo waaw baa la geliyey awa mukhrijiyahum marka mkhriji mubtada marfuuc calaamatu rafcihi mukhrijuuna bay asalkeedii ahayd waa la idaafay nuunta idaafaa loo gooy markaas nuunta oo mukhrijuuna nuunta jamcu mudakari saalim joogto ficilkan mkhriju ficil eh, waxaa waay mubtada marfuuc calaamatu rafcihi lwaaw niyaabatan can dama lanahu jamcu mudakar saalim nuuntiina bacdigiisaa loo idaafay ayib marka ukhriji mudaaf hum mudaafu ilayh waa min idaafati ismi اlfaacili ilaa ilaa faacilihi aw mukhrijiin ama marfuuc calaamatu rafci lwaaw niyaabatan can dama oo nuuntina takfiifa loo goy humtina waa faacil suuragal waay khulaasat lqowl waxaa lagala jeedaa mukhrijuuna hum ayadoo ahayd yaa waxa weeyaan yaa yaa calaamadaasaa loo jeedaa oo mukhrijii ay ahaan lahayd haddii la yidhaahdo yaan isimkaas faacil calaamatuljamci la haleeshiinin mukhrijiihum saasay noqon lahayd oo mukhrijiyadii markaas ay noqoto eh, mubtada marfuuc wa calaamatu rafcihi damat muqadarat calaa maa qabla yaai lmutakalimi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasabay ahaan lahayd hadda mukhriju mukhrijiya markii la yidhaahdo anaa khalday waxay ahaan lahayd markii la yihahdo marfuuc calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can ileesh mkhriji mubtada marfuuc calaamatu rafcihi damat muqadarat calى maa qabla yaai اlmutakalimi manaca mid hore ishtiqaal maxali bxarakati اmunaasaba mukhrijuuna li yadiyaa loo idaafay humta uma idaafaysno mkhriji mudaafu yaa mutakalim mudaafu ley mabniyu cala sukuni fi maxali jarin humti faacil weeyaan sada masada khabr marka isimkan mukhrijuu hadda waa mudaaf ila yaa ilmutakalim oo lagu idqaamay waawdii oo jamaca ahayd humtaasna waa faacil sada masada khabar sidaasay sax ku tahay ciraabtu marka ulajeedada waxa waaye ficilkan isimkan faacilu mufrad laga dhigi rabay oo la dhihi rabay awaa mukhriji awaa mukhrijiihum la dhihi lahaa yaa macnaha waaw lagu ziyaadiyo awaa mukhrijuuya hum ay laga dhigay marka in la jamciya ma ahayn saasuu leeyahy waana tafsiilkiisa waa imaan doonaa wa talxaquhu ficilki waxaa haleelayso caamilka calaamatu taaniithin calaamatu tathniya waljamca looma ogolo laakiin calaamatu taaniith oo taa u taaniith baa ficilka la gelinayaa in kaana faacilki hadduu yahay muanathan naxwka qaamad hindun oo kale weeyaan qaama aydoo ahayd faacilka hadduu hindu noqday ta a la geliy qaamad ficilka waa la ta'niithi karaa laakiin lama tathniyeyn karo wa طalacat الshamsu ala leeyahay wa yajuuzu اlwajhaani baa banaan fii majaaziyi الtaأniithi midka taأniidkiisa ou majaaz yahay aلظaahiri ee muuqdo majaazi taأniith waxaa la yihahdaa wax macno dumar le laakiin farji xaqiiqi aan lahayn muanath majaaziya la yihahda naxو qowlihi tacaalى qad jaaءatkum mawcidaة min rabikum waxa weeyaan mawcidadii qad jaaءatkum mawcidaة min rabikum wa shifaaء lima fi suduur suuratu yunus waay mawcidadii oo muanath ah laakiin muanath majaaziya taaniith mawcida lafdigay macnahay muanath ka tahay laakiin dumar xaqiiqi ma aha laakiin macnaha muanath ah marka ficilki jaaat a lyiri jaaat jaaa ficil maadi wataaw calaamatu taaniis kaaf mafcuulu bihi muqadam mawcida faacil muahar marka ficilka faacilkiisa muanath majaazi taaniith buu noqday ficilka taa baa la geliyay markaas oo taa u taaniitha iyo wa qowlihi tacaala qad jaa'akum bayinatu min rabbikum hadda nuskhada aniga i hor musxafkiia laga soo qaato waxaa leeyihi qad jaaatkum haday saas aan laheyd wax shaahidku ma jiran lahayn laakiin waxa waaye in lagu miithaaliyo faqad jaa'akum bayinatu min rabbikum in la yidhaahdo oo midda acraaf qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum haadihi naaqat lakum acraaf waaye taas iyo midda inta lagu sheegay isku hal mid lay noqonayaan musanifkana wuxuu ka rabaa aayad oo ficilkii marna taa u taaniif la geliyey marna laga day sidii daliil ugu noqoto labadii waji inay bannaan yihiin marka hadda qad jaa bayinatun haddii la yidhaahdo oo tii horo lasoo celi unbay noqonaysaa wax isbedel ma leh laakiin miduu musanifku u jeeda waxa waaye qowluhu tacaala aw taquuluu low anna unzila calayna alkitaabu lakunaa ahdaa minhum faqad jaaakum bayinatu min rabbikum fiiri faqad jaa'akum bayinatun aayadda jaaakum jaa lama dhihin ayadoo bayinadan ay faacil isla yihiin bayina iyo mawcido labadiiba waa waa laba oo oo maxaan ku iraahdaa muanath ah ama labadoodiiba soo dariisho suurat alacraaf ama eh, maxaan ku irahda qad jaa'atkum bayinat min rabikum hadihi naaqat اllah jaaءatkum bayina a layihi bayinadii muanath ah tadi ficilka waa loo geliyey fii suurati اlancaam qad jaaءakum bayinatu min rabikum wahudan waraxma la yihi tadi waa laga dahay maxay daliil u tahay maadaama faacilkii ou muanath majaaziyi taaniith yahay in calaamatu taaniith ficilkii la geliyana inay banaan tahay sida suurata acraaf ku soo aroortay in laga daayo inay banaan tahay sida ali cimraan ku soo aroortay marka majiiءu اlqur'aani cala اlwajhayni daliilu cala jawaazi اlwajhayni saasaa lagala jeeda ayib w fi lxaqiiqiyi اlmunfasili wayajuuzu اlwajhaani baa banaan fi lxaqiiqiyi اlmunfasili midkii muanathkii xaqiiqii ahay laakiin almunfasili can ficlihi ama can faacilihi waxaa banaan labadii waji naxwu xadarat اlqaadiya imraatun xadarat ilqaadiya waxaa u soo xaadirtay imra'atu hadda imra'adii waa mu'anath xaqiiqi ah kow laakiin lamaa fusila bayna alcaamili aw alficli aw xadara ah iyo faacilkiisi bilmafcuul iyo wa amhaalihi markii lagu kala fasliyey yaa labadii waje banaano inay tiraha xadara alqaadiya imra'atun ama xadarati ilqaadiya imra'a inay tiraahdaa kugu banaan maadaama ficilkii faacilkiisii muanathka ahy laga fasliyey oo lakala dhex galay ficilka calaamatu taaniithna waad gelin kartaa waana ka day kartaa oo xadarat qaadiya ama xadara alqaadiya imra'atun fasligaasaa banaynay io wlmutasili wayajuuzu lwajhaani baa banaan fi lmutasili midka xariira fii baabi nicma wa bisa ficilka faacilkiisa hadduu la xariirsada nicma iyo bisa ou muanath xaqiiqi ou yahay yajuusu lwajhaani nicmo iyo bisay gaar ku tahay naxwa nicmati lmar'atu hindun waa kuu banaan tahay inad tiraahdid nicmati lmar'atu hindun ama nicma almar'atu hindun in tiraahd ficilka faacilkiisa muanath xaqiiqi haba iska ahaado haddii uu yahay ficilkaas nicma iyo bisa calaa wajhi taxdiid taadii in la gelina waa banaan tahay in laga daana waa banaan tahay laakiin hadduu ficilka khayra nicma ahaan lahaa in la geliyaa waajib noqon lahayd sababtana maxay tahay waxaa lagu leeyahay sida ibnu maalik oo uriyey waaye walxadfu fii nicma alfataa tustaxsanu lianna qasda aljinsi fiihi bayinu buuri liannahu nicmati lmar'atu markii la yidhaahdo dumar goonigeed looma jeedo laakiin jinsulmar'a a loo jeeda marka bimacna aljamci bay noqotay hadduu faacilka ficilkiisa jamac uu yahayne waxaa banaan taaniithu wa tadkiiruhu labada waa noo imaan doontaa saasay nicmo iyo bisa ku banaanaatay wa fi ljamci jamci tagsiir wayajuuzu lwajhaani fi ljamci baa banaan naxو qowlihi tacaalى qaalat اlacraabu aamanaa qaalat اlacraabu qaamat الrijaalu hadduu jamca jamcu tagsiir noqdo ficilkii intaa uu taaniih la geliya waa banaan tahay bimacna aljamaaca iyadoo la milacsanay in laga daayana waa banaan tahay bimacna alqowm iyadoo la milacsanay marka qaalat alacraabu fii gayri اlqur'aan waxaa ku banaan qaala alacraabu ina tiraahdeed liannahu acraabtaas fi mudakar wa fi muanath acraab oo dhan keligood dumar ma wada ah markaasuu ri ilaa jamcay tasxiixi labadii jamac oo fiyoobay maahine oo faka mufradayhimaa mufradkooda ay lamid yihiin ilaa jamcay tasxiix labadii jamac oo fiyoobay jamcu lmudakari saalim iyo jamcu lmuanathi saalim khiyaarkaas ma lihid oo maxaan leeyahay faka mufradayhimaa mufradka mudakarka ah taada ina ficilka la geliya ma banaanayn qaama muxamadun a laleeyahay jamciisana in la geliya ma banaana marka jamcu lmudakari saalim kalmufradi lmudakar u la xugum yahay ta lama wadageli karaa oo waxaad leeay qad aflaxa almu'minuuna lama dhahayo carabi ahaan qad aflaxati almu'minuun lama dhihi karo jamcu lmuanathi saalim ta in la geliyaa waajib ficilkiisa liannahu haduu mufrad muanath ahaan lahay intaa la geliyaaan soo marna in waajibta oo saaad u leedahay qaamat hindun aad u lahayd jamceedana qaamat ilhindaatu aad leeta aad gelinaysaa marka ayaga way ka baxsan yihiin naxwu qaama zayduuna wa qaamat ilhindaatu zayduuna tadi waa laga day liana mufradka qaama zaydun la dhihi lahay wa qaamat ilhindaatu ta la geli liana mufradka qaamat hindun ala dhihi lahay wa inama mtanaca fi nahri wa inama mtanaca waa reebtoomay fi nahri kalaamka caadigoon shicirka ahayn waxaa reebtoomay in la yidhaahdo maa qaamat ilaa hindun in la yidhaahdo oo ficilkii haddii faacilkiisa ilaa loogaga fasliyo walow faacilkaas muanath ba ha noqdee ta in la geliya ficilkii ma banaano oo maa qaamatin ilaa hindun ma banaano waxaa waajiba in la yihah maa qaama ilaa hindun in la yidhaahdo oo ta'di laga geeyo oo laga daayo markaasaa qofka isweydiina u leeyahay ficilkan faacilkiisa waaba muanath oo xaqiiqiyo taaniitha ah maxaa ta'di in looga daayo ay waajib u noqotay markaasuu musanif wuxuu le liana alfaacila faacilka mudakarun weeyaan maxduufun la xadfay ka xadfihi fii naxwi qowlihi tacaala loo xadfay oo kale aw iطcaamu fi yowmi dii masqabatin waqudya alamru asmic bihim waabsir wayamtanicu fi gayrihina musanifka hadda masaladii anagoo ku dhex jirno ou mas'alo kale nala aaday markaasuu uri liana alfaacila mudakaru maxduuf kayfa asalkii waxaa weeyaana lagu leeyahy maa qaama ilaa hindun hadduu yirahda maa qaama axadu ilaa hindan ama ilaa hindun labada waa banaan tahay kalaamka duutaam yahay laakiin hayru muujab uu yahay yajuusu bacda ilaa wajhaani waa tan soo niri marka maa qaama axadun ay asalkeedii ahayd marka faacilkan qaama ficilkan qaama a faacilkiisa xaqiiqinimada waa go-an yahay oo maa qaama axadun marka axad maadaama mufrad mudakar uu yahay ficilkiio qaama ta lama geli karo marka sidaasa waajib noqda maa qaama ilaa hindun in hindun waxay bedel ka tahay markaas fi lxaqiiqa faacilka oo xaqiiqaho meesha ka maqan marka iyada faacil ma aha ee ficilkan faacilkiisa waa mufrad mudakar ah oo wax xudifa markaasuu uri liana alfaacila mudakarun weyaan maxduufka xadfihi faacilka sida loo xadfo kale oo fii naxwi qowlihi tacaala aw iطcaamun fii ywmi dii masqabatin yatiiman fiiri hadda aw iطcaamun faku raqabatin a waajib ku ah aw iطcaamuna waajib ku ah fii yowmin maalin ou quudiyo yoomkoodii masqabatin gaajo u saaxibe yatiiman inuu quudiyo iطcaamun taas waxa waaye waa waxay ku cadfan tahay faku raqabatin aw xarfu caطfi iطcaamu macطuufu calىa faku wlmacطuuf calى marfuuci marfuuc faku raqabatin hadii la akriyo faka raqabatan aw acama hadii la akriyo baab kale noqonayso ayib icaamuntaas marka waa macduuf markii macduuf noqoto kadib yaa waxaa leeya wahwa masdaru yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila wayansibu lmafcuula wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa ninkii oo dembiga galay wa yatiimanna mafcuulkiisi waa marka marka hadda fiiri masdarkan mafcuulkiisi waa yatiiman faacilkiisana a ah waa go-an yahay sida itcaamun faacilkiisa uu maqan yahay yaa maa qaama ilaa hinduna faacilkeeda uu maqan yaho axad oo kale uu yahay waxaa lamid e ah, waqudiya alamru faacilki waa la gooy liannahu ficilka waanu ognahay haddii mabni majhuul la dhiga faacilka waa la xadfaa waa noo imaan doonaa ima liljahli canhu aw lilcilmi bihi yaa loo xadfaya alamru marka naaib faacil waay ficilkan faacilkiisi aaw ah waa xadfan yahay kan meesha jooga alamruda naaib faacil waa mafcuulu asalkiisa ka yimi waqada allahu lamra bay ahayd w fii qowlihi asmic bihim wa absir ayadana faacilka waa maqan yahay asmic bihim asmicdaas hadda waa ficl tacajub oo ficil maadi ah laakiin calaa suurati ficil amar ku yimiday mabniyun calaa sukuun bihim waxa weeyaan faacil waay ba'daas waxaa ficilka loogu ziyaaday faacilka litaxsiini suura sayna uga ekaanin ficil maadi oo calaa suurati alamr leh inuu gotay isim kaloo daahir ah oo asmic bihim maxaa maqal badnaysiiyey asmic ma aha asmic maqal ma aha haddii saas ismaca la dhiga ismac hamsadeeda waa hoos dhiganta ficil amarka laakiin asmic afcil waa ficla tacajub maxaa maqal badnaysiiyey wa absir maxaa arag badnaysiiyey alaleeyahay akrim bihi maxaa karaama yani deeq maxaa deeq badnaysiiyey marka asmicdaas waa ficil maadi fi lxaqiiqa jaa calaa suurati ficli اlamri markaasa in isim daahir loo tiiriyey xumaatay ba oo lagu ziyaadiyey faacilka litaxsiini suura marka himtaas waa faacil mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin alileyh wa absir aaw faacilkeedii faacilkii absir waa maqan yahy wa huwa shaahid meeshan waxaa laga jeeda asiga waay wاdaliilu calىa ana alfaacila almaxduuf hunaa dala calayhi maa qablahu bihimtaas asmic bihim wa absir bihim ay ahaan lahayd bihimti aan la goy lidalaalati bihim alatii qablaha wa yamtanicu faacilka in la gooyo waa reebtoon tahay fii gayrihina saddexdaas mowqic waxaan ka ahayn in faacilkii la gooyo ma banaano oo saddexdii mowqic maqnood markay noqoto haddii eh, istithnaa iyo masdar iyo ficli tacajub saddexdaasaa faacilka la goyn karaa inta soo hartay lama goyn karo waa waayo muqadar lafdan marka musanifka noo faahfaahin doono lama nqada alkalaamu markuu dhammaaday fii dikri lmubtada walkhabar mubtada i khabar in laga hadla hadalkiisa markuu dhammaaday iyo wamaa yatacalaqu bihimaa mubtada i khabar wixii ku tacaluqo oo min abwaabi nawaasikhi ah yaan sharactu waxaan guda galay buu iri musanifka fii dikri baabi alfaacili faacil baabkiisa inaan sheego iyo maa yatacalaqu bihi faacil waxa ku tacaluqo oo min baabi naaibi ah midka faacilka naaibka noqon karo iyo wa baabi tanaasuci dooda baabkeeda iyo wamaa yatacalaqu bihi tanaasuca waxay ku tacaluqo min baabi ishtigaal ah markaasuu wuxuu iri iclam waxaad ogaataa ana alfaacila cibaaratu can ismin sariix aw muawalin bihi usnida ilayhi ficlun aw muawalun bihi muqadamu calayhi bilasaalati waaqican minhu aw qaa'iman bihi tacriif shaamil oo mutawal ah weeyaan markaasuu ri faacil waxaa layidhahda can ismin sariix qaama muxamedun haddaa tiraha ism sariix waa aw muawalun bihi ama isim sariix maaha laakiin isim sariixa lagu awilinaa acjabanii an qumta haddaa tiraahda an qumtadaasaa faacil laga dhalaanina an qumta acjabanii qiyaamuka saasay noqonay usnida ilayhi ficlun ficila loo soo tiiriye marka faacilka waa musnadu ilayhi ficilkiisna musnad waa waxaad leedahay qaama muxamed hadaa tira qaama musnad waay muxamedne musnadu ilayh aw muawalu bihi ama ficilka ma horeeyo waxaa ka horeeyo mid ficil lagu awilayo oo waxaa tiri mukhtalifun alwaanuhu alwaanudaas hadda waa faacil waxaa ka horeya mukhtalif oo isima ah laakiin isimkan mukhtalifka ah yaa muawal bilficli oo waxuu macno qabaa yakhtalifu yakhtalifu alwaanuhu adoo yiri lima tahay muqadamun calayhi bilasaalati waxaa weeyaan muqadamun calayhi muqadamun taas waxaa weeyaan ficilkii la hormariyey calayhi cala alfaacili bilasaalati lagaga hormariyey asaala waxaa weeyaan aslan laa yataqadamu alfaacilu calaa ficlihi asaalatan taas waaqican minhu ficilka ou ka dhacay faacilka ficilka asaa ka dhac daraba caliyun hadaa tiraahda adarbu waqaca min caliyin aw qaa'iman bihi ama asagoo ku istaagay oo maata muxamadun oo kale yaa tiri macnaha maatadaas asiga mowtkii ma samayn laakiin qaama almowtu caleyh mithaalu daalika waxa weeyaan zaydun aw min qowlika ka ahaaday daraba zaydun camran wa calima zaydun faalawalu ismun weeyaan zaydkaas usnida ilayhi waxaa loo tiriyey ficlun baa loo tiriyey waaqicun minhu ficil asiga ka dhacay darbigaasuu ka dhacay fa ina darba waaqicun min zayd wthaani wcalima zaydun ismun weeyaan usnida ilayhi ficlunaa loo tiiriyey qaa'imun bihi ee asiga ku istaagan fa ina alcilma qaa'imun bizaydin ficilka cilmiga wax ka dhacay ma aha laakiin wax qaa'imun maata zaydun calima zayduna lamid tahay wa qowlii awalan qowlkaygii horo an iri aw muawalun bihi yadkhulu fiihi waxaa galay naxwu qowlika aw naxwu qowli llaahi tacaala an takhshaca fii qowlihi tacaala ku jirtay oo awalam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum fiiri markaan yaأni ficlu mudaaric majzuum bilamu calaamatu jasmi xadfu xarfi اlcila liladiina jaaruu majruur mutacaliqu biyaأni aamanuu jumladan oo min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alaraab liannaha silaة اlmawsuul an xarfu masdarin wa nasbin takhshaca ficlu mudaaricu mansuubu ban quluubu faacil waxaa naga maqan marka yanidi faacilkeedii aaw markaasaa leeya an wmaa daklat calayhi an takhshaca quluubuhum fi ta'wiili masdarin faacilu yaأni wtaqdiir alam yaأni liladiina aamanuu khushuucu quluubihim marka an takhshaca quluubuhum oo ficil iyo faacil iska ayaa laga dhalaaliyey isim sariixa laga keeno khushuuci ah fa inahu an takshacadaas maca anahu laysa biismin hadda isim ma aha ficil iyo faacil waay walaakinahu fi ta'wiili ismi isimkaa lagu ta'wiilina wahwa alkhushuuc wa qowlii aniga qowlkayga thaaniyan mar labaad aan ku qowli aw muawalun bihi yadkhulu fiihi waxaa galay mukhtalifun ah galay oo fii qowlihi tacaala ku jiro mukhtalifun alwaanuhu wa min annaasi waaldawaabi waalancaami mukhtalifun alwaanuhu fiiri alwaanudaas waa faacil ficil oo sariix kama horeya laakiin muawal bilficl yaa ka horeyso fa alwaanuhudaas faacil weeyaan walam yusnad ilayhi ficlun ficilna looma tiirinoo kama horeey walaakin usnida ilayhi waxaa loo soo tiiriyey alwaantiyaa loo soo tiirina muawalun bilficli wa huwa mukhtalifun waa fa inahu fii ta'wiili yakhtalifu macno qaba wa kharaja biqowlihi waxaa ku baxay muqadamun calayhi faacilka ficilka ha laga hormari aan iri naxwu zaydun oo kalaa ku baxay min qowlika ku jira oo zaydun qaama aa tiri falaysa ma aha zaydkaas bifaacilin ma aha lianna alficla almusnada ilayhi ficilka loo tiiriyey laysa muqadaman calayhi qaamadan oo zaydka loo tiiriyey zaydka ma horeyso maadaama aan qaamadii zaydka ay ka horeyno zayd qaamada ka hormaray faacil lama dhahaayo maxaa yeelay bal muakharan canhu zayd qaamadiyaa dambayso wa inamaa huwa mubtadaun zaydkaas hore mubtada waay wاlficluna khabr waay ficil keligiis maana qaama ficil maadi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaزan taqdiruhu yacuudu ilى zayd wاljumlaة min alficli wاlfaacil qaama fi maxali rafcin khabru mubtada oo zaydki wa kharaja biqowlihi waxaa ku baxay bilasaalati aan iriyey naxwu zaydun aa ku baxay oo min qowlika ka yimid qaa'imun zaydun aan iriyey fa inahu zaydkaas wa in usnida ilayhi shay-un haba loo soo tiiriyo mu'awalun bilficli qaa'imun taas waxay u tiirsan tahay zaydkii qaa'imun isim waa muawal bilficli oo yaquumu ou macno qaba wa huwa asigana muqadamun calayhi qaa'imuna laga hormariyo laakiin taqdiimuhu qaa'imtii in la hormariyo calayhi cala zayd laga hormari laysa bilasaala asal ma ah liannahu asigii khabarun weeyaan oo haddii saan kale qaaimun zaydun ay noqoto qaaimun waxay noqonaysaa khabar muqadam zaydun mubtada muakhar marka zaydkaas faacil maanta ma aha liannahu wain taqadama maa yushbihu lficla laakin taqdiimu dalika laysa bilasaala maxaa yele zayd in la hormariya ahdoo mubtada ah fa huwa fii niyati taakhiir qaaimuntaas iyadoo la dib mariya waxaad dhihi kartaa maa la dhaha qaaimun mubtada zaydun faacil sada masada khabr markay taas banaan tahay qaaimtaas waa inay ka horeysa istifhaam ama nafyi iyo waxay lamida a ah, qaaimun zaydun haddii la dhihi lahay baabkale noqon lahayd wa kharaja biqowlii waxaa ku baxay waaqican minhu ficilka uu ka dhacay aan iriyay ilakh naxw zaydun oo kale oo min qowlika ka ahaaday duriba zaydun aa la garaacay fa ina alficla almusnada ilayhi ficilkan loo tiiriyey duribada waa ficil musnad a zaydna musnadu ilayhi buu noqday marka ficilkan hadda duriba zaydun fa ina alficla almusnada ilayhi ficilkan duribada oo zaydka loo tiiriyey waaqicun calayhi waxa markuu faacil noqonayana waaqican minhu yaa laga rabaa walaysa waaqican minhu walaa qaa'iman bihi walidaalika zaydkaas faacil ma dhihi naaib lfaacil naacib ulfaacilna asalkiisa waxa weeyaan wuxuu ka yimid mafcuulu bih wa inamaa mathaltu matnigi markaan joogo waxaan ku miithaaliyey alfaacila biqaama zaydun iyo maata camrun liyuclama in la ogaado annahu laysa macnaa kowni lismi isimka ahaanshadiisa macnaheeda maa faacilan oo u ahaado ana musamaahu midka faacilka lagu magacaabay axdatha shay shay inuu soo dirreysiiyey ou asiga daa'iman ana alfaacil huwa aladii awjada alficla daa'iman ma ah bal kownuhu baa lagala jeedaa musnadan ilayh in ficilka asiga loo soo tiiriyo unbaa faacil lagala jeedaaye looma jeeda ana alfaacil huwa aladii awjada alficla cala alwajhi almadkuur alaa taraa miyaadan arkaynin ana camran ninka la yihahdo lam yuxdith ilmowta dhimashada sooma dirisin low kaana biamrihi lamaa maata wa dalika dalik yusamaa faacilna lagu magacaaba marka tasmiyadaas waxaa lana alficla usnida ilayh saas weeyaan ayib marka wuxuu leeyahay axkaamu اlfaacili yaa meeshan uu ka galaya marka waxa weeyaan walilfaacili maca ficlihi axkaamu axaduhaa ani hadda matniga ii yaalo axaduhaadaas wax laga hormari ma jiraan eh, nuskhadii kale hadda iima taalo inaan fiiriyo waxay ku imaan kartaa keli in la yidhaahdo lilfaacili lilfaacili maca ficlihi aw maca caamilihi axkaam axaduhaa an laa yataahara caamiluhu canhu faacilka axkaamtiisa waxaa kamid e eh, ficilkiisa asiga gotay kama dib maro ee faacilka dib maro waay falaa yajuusu ma banaano fii naxwi qaama akhawaaka an taquula tira inaad tirahda akhawaaka qaama oo aada akhawaaka faacil tirahdid qaamana ficil aad tiraha ma banaano waqad tadamana dalika midkaas waxaa damnistay oo oo shamlistay alxaddu aladii dakarnaahu oo muqadamun calayhi baan soo nari wa inamaa yuqaalu waxaa layihahdaa akhawaaka qaamaa yaa layihahdaa fa yakuunu akhawaaka mubtadaan bay noqonaysaa wamaa bacdahuna ficlu wa faacilun qaamaa qaama ficil maadi walalifu faacil waljumlatu khabarun qaamaa ficil wa faacil fi maxal rafcin khabarun lilmubtada akhawaaka saasay noqonaysaa wathaani midda labaad annahu laa yalxaqu caamilahu faacilka caamilkiisa oo ficilkii ah calaamatu tathniyatin ma gasho walaa jamcin walaa calaamatu jamcin falaa yuqaalu lama yihahdo qaamaa akhawaaka lama yidhaahdo oo la dhihi maayo maadaama akhawaaka faacilkii uu muthano noqdo labadaadii walaal ay tahay ficilkii lama tathniino qaamaala lama dhahayo ee qaama yaa walaa qaamuu ikhwatuka lama dhahayo oo jamci loo fiirin maayo walaa qumna niswatuka lama dhahay bal yuqaalu fi ljamiici waxaa leeya qaama qaama akhawaaka qaama ikhwatuka qaama niswatuka alaleeyahay bilifraad kamaa yuqaalu sida loo dhihi jiray oo kale qaama akhuuka sida loo dhihi jiro markuu akhuuka mufrad mudakar u yahay sida ficilka looga baaqiyeel jira looga baaq wa huwa alakharu wa min alcarabi waxaa ka mid eh man yulxiqu nin haleeshiinaya hadihi alcalaamati haadihi اcalaamaati calaamaadkan kana bilcaamili ficlan kaana ahaaya ka qowlihi calayhi الsalaatu wasalaam yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikaة biاleyli wmalaa'ikaة bالnahaar macnaha caamilka ficilow noqdo hadda yatacaaqabuunadaas faacilkeeda malaa'iga waa iyadaa malaa'igta godanayso aw isman ahaaya ka qowlihi calayhi الsalaatu wasalaam aw mukhrijiyahum ou yiri qaala daalika nabiga sidaasuu yihi lamaa qaala lahu warqatu bnu nawfal markuu yidhi wadidtu waxaan jeclaaday an akuuna macaka inaan kula jiro id yukhrijaka qowmuka walasluna waxay ahayd awa mukhrijuuyahum yay ahayd waxaa weyaan jamcu mudakari saalim oo mudaaf ilaa yaai mutakalim ah asalkeeda mukhrijuuna yay ahayd asagoo mukhrijuuna ah yaa yaa mutakalim loo idaafeey haddii isimka la idaafeeyo al haday ku jirtana waa loo gooyaa nuun tathniya iyo nuun jamci iyo tanwiin haday ku jirtana isimka mudaafka waa laga gooya marka nuuntii awaamkhrijuuna ahayd idaafada yadaa loo gooy waxay noqotay awaamkhrijuuya saasay noqotay markay saa noqotay faqulibat ilwaawu yaa la bedelay waawda horo yaa an baa loo bedelay wa udqimat ilyaau fi lyaa cila sarfiya waa ida اجtamaca alwaaw walyaa wa sabaqa axaduhumaa bالsukuuni tuqlabu lwaawu yaaan wa udqimat ilyaau fi lyaa qaacida sarfiya a waay markaasaa waxay noqotay awa mukhrijiyahum marka ciraabtii dambe o aan soo ciraabnaa sax ahayd oo la yidhaahdo mukhrijuuna mubtada marfuucu calaamatu rafcihi damat muqadaraة calى maa qabla yaai اlmutakalim manca min dura ishtiqaal اmaxali mukhrijuu mudaafu yaa mutakalim mudaafu ilayh marka saas inay noqotay ay ahayd ayib humtaasna faacil sadama sada khabar laga dhigo haddii humti mubtada laga dhigo mukhrijuuya la yidhaahdana waa banaan tahay liannahu mutataabaqa fi ljamci ayib wاlakharu an yuqaala in la yidhaah bay ahayd yatacaaqabu fiikum malaaئikaة bاleyl oo wa mukhrijiihum bitakfiif ilyaa mukhrijiihum mukhrijiya haddii la yidhaahdo waawdi inay meeshii joogtay ku tusinaysaa wthaalitثu axkaamta mideeda saddexaad annahu idaa kaana haddii uu yahay faacilkii muanathan laxiqa caamilahu faacilka caamilkiisao ficilki a waxaa haleelayso oo galayso taa u taaniithi dumaraynta tadeeda saakinati in kaana ficlan maadiyan haddii uu yahay ficil maadi haddii uu yahay gadaal bay ka galaysa aw ilmutaxarika in kaana wasfan in kaana ficlan maadiyan hadduu yahay taa u taaniitha galayso oo reeban aw ilmutaxarika ta oo xarakaysanaa galaysa in kaana wasfan fa taquul waxaad leedahay qaamad hindun hadda hindigii faacil muanath u noqda caamilkiisoo qaama ah ta baa la geliyey oo taa u taaniihi saakina la yidhaahdo wa ficil waa kaas zaydun qaa'imatun ummuhu aada leedahay zaydun waa mubtada qaa'imatun waa khabar markuu khabr noqda kadib a le ism faacil yacmalu camala ficlihi yarfacu faacil wayansibu mafcuul umuhu faacil qaa'ima marka umadii hadda maxay noqotay waa faacil oo muanath ah oo taaniih xaqiiqi ah midka goto caamilkiisa ane ficil ma ahana waصfi waaye qaaima ism faacil waay ta baa la geliya laakiin ta ta xarakaysan waa qaaimatun lama dhihin qaaimat lama dhihin sidii ficilka markii gasho qaamad loo lahay qaaimatuna tan cagsigeeda waa huma taaratan yakuunu wuxuu ahaanayaa ilxaaqu taai tada in la haleeshiyo jaa'isan wa taaratanna waajiban uu noqonaya faljaaizu fi arbaci masaa'il intaan waad hore un soo sharaxna axaduhaa afarta midkood an yakuuna almu'anathu inuu noqdo waa isman faacilka muanathka daahiran muuqdo majaaziya taaniithi taaniithkiisana ou majaaz yahay ou xaqiiqi ahayn wa nacni bihi majaaziya taaniith waxaan kala jeednaa maa laa farja lahu taquulu waxaad leedahay طalacat الshamsu wa طalaca shamsu labadaasaa kuu banaan shamsadii waa muanath laakiin muanath xaqiiqi maho hadda muanath waxaa way shamsada jamaadaat waay oo hadda farji iyo midna laguma sheego marka waxaa banaan ina tiraha ta'di geli طalacat الshamsu wahiy alafsax wa طalaca الshamsu wاlawalu ta'di in la geliya arjax ah qaala allahu tacaala ilahi wuxuu iri qad jaaءatkum mawcidaة min rabikum w fii aayati ukra qad jaakum bayinat faqad jaaءakum bayinaة min rabikum bayina iyo mawcida laba muanath wada waay ayagoo labadoodii muanath ay tahay yaa midna ta loo geli jaaadkum midna waa laga daay jaakum maxaa yeele labadooda waa muanath majaaziya taaniih bayina iyo mawcida muanath xaqiiqi ma ah ayib marka waxay tusinay midna hadii la geliya midna laga tagay fi lqur'aan alkariim inay labadi wada banaan yihin athaaniyatu masalada labaad an yakuuna almuanathu muanathkii inuu noqdo waaye isman daahiran xaqiiqaya taaniih faacilki ficilkiisa muanath xaqiiqi noqday oo daahir aho wa hwa munfasilun min alcaamili bigayri ilaa ficilki iyo faacilki waa la kala gey laakiin faacilkii waa muanath xaqiiqi ah wadalika ka qowlika xadarat ilqaadiya imraatun wayajuusu waxaa banaan xadara alqaadi imraa imraadi muanath xaqiiqi ah waa oo daahir ah damiir ma ah waxay labada waji u banaanaatay in la geliya waajib noqon lahayd laakiin qaadiga lagu kala fasliyey oo mafcuulki ah wa thalithatu midda saddexaad oo labadi waji ay banaan tahay an yakuuna alcaamilu caamilka faacilka gota inuu ahaado nicme iyo wabisa naxwu nicmati almar'atu hindun wa nicma almar'atu hindun labadaas waa bannaan sababta ay u banaan tahay in mar'adaas mufrad lagalama jeeda jinsu lmara lagala jeedaa alraabicatu mida afaraad an yakuuna alfaacilu jamcan inuu yahay jamca tagsiir naxwu qowlika jaaa zuyuudu wa jaaءat zuyuud jaaa zuyuudu zayd jamciisa zuyuud waay azuyuud ama jaaءat zuyuud ama jaaa zayd zuyuud dheh ama taageli ama ka tag wa jaaءat اlhunuudu wa jaaa alhunuudu jamcaas oo tagsiirka ee muanath ha noqdo ama rijaal ha noqdo haddaad ta u gelisid bimacna aljamaacad milacsanay haddaad u gelisid eh, ka daaysidna bimacna eh, aad niyeysanaysa jamaaca iyo jamci markuu jamaaca yahay ta aad gelinay markuu jamca yahayna tadi waad ka daayinay faman anatha ninkii taaniithiyay fa calaa macna aljamaaca you niyeystay waman dakara ninkii tadkiiriyo jaa alhunuud yeelina fa calaa macna aljamci wyustahnaa min dalika waxaa laga soo reebaa jamca atasxiixi labadii jamac oo fiyoobay fa inahu yuxkamu lahumaa waxaa loo xukmiyaa bixukmi mufradayhimaa mufradkooda xukumkay lahaayeen oo fa taquulu waxaad leedahay jaaءat ilhindaadu bitaa'i la akhriyo laa gayr kamaa tafcalu saad aad fali jirtay fi jaaءat hindun markuu ficilka faacilkiisa muanath xaqiiqi oo daahiron lakala fasilin ta aad jirtay jamiciisana waa lamid wa qaama zayduuna aad leedahay bitarki taa ilaa gayri kamaa taquulu aw tafcalu fii mufradihi qaama zaydun wاlwaajibu fii ma cadaa dalika ta'di ficilka in la geliya markay waajibaysane hadda waxaan soo sheegnay afar mas'alo oo ta'di in laga daayo in la geliya ay banaan tahay hal mas'alana mufradkaay lamid yihiin niri laba masأalo oo tadi in ficilki la geli ay waajib tahayna waa tana ixdaahumaa almuanath alxaqiiqiyu الtaأniith almuanath weeyaan alxaqiiqiyu الtaأniith aladii laysa mafsuula aan laga faslinin ficilkiisi walaa waaqican aanan dhicin bacda nicma wbes aan dhicin naxwu qowlihi tacaala id qaalat imra'atu cimraana imra'atu waa muanath oo xaqiiqi ah haddana daahiroo damiir aan ahayn haddana ficilkii qaala iyo asiga aan lakala faslinin wajaba idkhaalu taa'i ma banaano id qaala imra'atun carabi ahaanku ma banaano qaama hindun ma banaano ayib athaaniyatu midda labaad oo ta'da ficilka in la geliya ay waajib tahay an yakuuna damiiran in noqdo waa mutasilan faacilkiyaa damiir noqday mutasilan bificli lam yufsal canhu fa inahu yajibu ilxaaqu taa'i bihi ka qowlika ashamsu طalacat hadda fiiri ashamsu waa mubtada طalaca ficil maadi wاlfaacilu damiir faacilki maxuu noqday damiir faacilkaas damiirkaane ficilkiisa la xiriir lama dhihin maa طalacat ilaa hiya lama dhihin marka hadda fiiri haddii faacilka ou shamsida noqon lahayd oo طalacada la hormari lahaa laba wejia ku banaanaan lahay oo wuxuu noqon lahay ficil faacilkiisa muanath majaazi taaniith uu yahay laakiin maadaama ficilka faacilkiisa muanath uu yahay bisarfi nadar can kownihi muanathan xaqiiqiyan aw gayrahu in inta la geliyaa waajib ashamsu طalacat in la yidhaahdo wa kaana daahiru waxay ahayd an yajuuza inuu banaanaado fii naxwi maa qaama ilaa hindun alwajhaani inuu banaanaadonoo la dhihi karo maa qaama ilaa hindun maa qaamat ilaa hindun oo wayatarajaxu taaniihu in la dumarayna ay markaas raajix noqoto kamaa fii qowlika xadara alqaadiya imra'atun aad u tiri walaakinahum awjabuu fiihi maa qaama ilaa hindun waxay waajibiyeen tarka taa'i fi nahri markii shicir aan la joogin taada in la gooyay waajibiyeen lianna maa bacda ilaa ilaa waxa ka dambeeya laysa alfaacila fi lxaqiiqati faacilka ma ah xaqiiq ahaan si faacil ma ah oo hindadaas oo muanathka ah ayada qaama faacil uma ah wa inamaa huwa hindadii badalu min faacilin ay badel ka tahay muqadarin la qadari qabla ilaa wadalika almuqadar midkaas lasoo qadaray huwa almustathnaa minhu midkaasaa mustathnaa minhu ah wa huwa mudakarun waaye falidaalika maadaama faacilka uu yahay midka la gooy yaa dukira alcaamilu caamilkii la mudakareeyo mudakar laga dhigay lab laga dhigay wa taqdiiruna waxay ahaan lahayd maa qaama axadun ilaa hindun saasay noqon lahayd markaasuu wuxuu yiri wahadi wa hada axadu lmawaatini yacni mawaatintii ama macnaha mawaaqicdii midkood waay alarbaca afarta aheed alatii afartoo yataridu fiiha aw qiyaasoo bay xadfu lfaacili afar boos oo faacilkii in la gooyo ay qiyaas tahay yay ka mid tahay maa qaama ilaa hindun mid ay ka tahay w thaani midka labaadna faacilu masdari waay ka qowlihi tacaala w icaamun fi ywmi dii masqabati yatiima daa maqrabatin aw miskiina daa matraba horyaan usoo sharaxnay taqdiiruhu waxa waaye aw icaamuhu icaamtaas oo masdarka a ah faacilkiisi waa la goy haddii la muujiyo min idaafati اlmasdari ilaa faacilihi bay noqon lahayd marka faacilki waa la gooy w thaalitثu midda saddexaad fi baabi niyaabati waay wa oo ah naxwa qudiya اlamru wa khuliqa اlinsaanu oo kale asluu wallahu aclam waxay ahayd waqada allaahu اlamra faacilki haddii la gooy naaibfaacilki aa la keenay faacilki waa maqan yahay w araabicu midka afraad faacilu afcil weeyaan fi tacajubi idaa dala calayhi muqadamun midka hore hadduu tusiyo mithluhu mithlu maxduufi ah ka qowlihi tacaala asmic bihim wa absir ay wa absir bihim waay fa xudifa bihimaa laga xadfay min athaani midka labaad oo wa absir bihim lama dhihin lidalaalati alawali calayhi wa huwa fii mowdici rafcin weeyaan cala alfaaciliyatiha lagu rafci cinda aljumhuur asmic iyo absir waa ficil maadi faacilkoodana waxa waa bihim taas inamaa udkhila ba litaxsiini suurati اlfaacili liannahu sawsan ugu muuqanin wax ficil amar u eg inay isim daahir goteen saynu u ekaanin yaa loo yeela laleeyahay wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmain